waxay tahay suuraddaanu ka bilowdaa mufasal nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam maalinta ciiddaa suuraddan iyo suuratu iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamaru labadaas suuradooduu ku aqri jiray maalinta ciidda imaam muslim iyo kayrkiisba sidaas ayay wariyeen sidoo kaleeto imaam muslim wuxuu wariyey jumcada mimbarka nabigu inuu ku aqrin jiray sala allahu calayhi wasalam oo gabadhii saxaabiyadda aheeda ummu hishaan bintu xaarith waxay tidhi suuraddaasoo dhan waxaan ka xifdiyey nabiga sala allahu calayhi wasalam carabkiisa maalinta jumcada mimbarkuu ku aqrin jiray siduu ugu celcelinayoon u dhagaysanayaa suuraddaas korka ka xifdeed marka taasna waxay ku tusaydaa nabigu sala allahu calayhi wasalama suuratulqaaf inuu ku aqri jiray mahafish ama meelaha waaweyn oo layskugu yimaado sida ciidaha oo kaleeto iyo jumcooyinka oo kale maxaa yeelay waxay ka hadlaydaa suuraddanu انسان كا إنسانك أبورستي سبلوغيدي بلوغي أبورستا وحي كهدل إذا صبحين تادومد الله صبحين وحي كهدل إذا قيامه إيا حسابتي وحي كهدل إذا چندي إيا نارتي وحي كهدل إذا ثوابك إيا عقابك ترقيب إيا ترهيب oo aada u kaamil ah ka hadlayda sidaas daraaddeedu nabigu ugu doortay sala allahu calayhi wasalam meelaha waaweynee dadku iskugu yimaadaan ciidaha iyo jumcada inuu ku aqriyo aadayna munaasab u tahay munaasabooyinkaas nabigu sala allahu calayhi wasalam siduu u ilaali jiray iyo doorashadiisii in la doorto maxaa yeele waa waxyaalaha ugu muhiimsan addoonku inuu aada u fahmo bacfiga iyo xisaabta iyo abaalmarinta iyo jannada iyo naarta waxay addoonka ku xambaaraydaa inuu u diyaar garoobo la kulanka ilaahay subxaanahu wa tacaala qof allaahu aclamu bimuraadihi bihi allah asaga u ogaal badan macnaha uula jeedo qaafkaas والقرآن قرآن كي أنكو دارتو إلهي كي المجيد أو شرفت لها جواب القسم كي لحد في أي لقد أرسلنا محمدا نبي محمد أنك صدرنا والله بإن الرسول يهي أنكو دارتو قرآن كشرفت لها بل عجبوا قالوا وحي الله يابين أنجاهم إنه أيمد منذر مد أدقه midkaas uu digayo minhum ayaga ka mid aho ku jinsi ah faqaala alkaafiruuna gaaladu waxay yidhaahdeen haadaa digiddan oo naloo digaa shay-un shay weeye shaygu cajiibun la yaab leh aydaa mitnaama markaan dhimanno wa kunnaa aan ahano turaaban carro ayaa nurjacu nala soo celinaa daalika soo celintaasuu rajcun waa soo celin سو بعيد عقل عقلك يوقوعك كفو قد علمنا وان أغاني وإلهير ما الذي تنقص أي نقصامين أيضا الأرض للك منهم ضدك حقودا أي كان نقصامين أيضا من لحومهم وعظامهم وأشعارهم هلبهوذا يلفهوذا يتبهوذا عدك استميشو جيران أبنه إلهير سبحانه وعندنا أبتننا وحا هذا كتاب كتاب كتاب كاسو حفيظ حفظين ايو الالين ايو تفاصيل الاشياء اشياء دمانتت بل كذبوا وحي بينيينو الهي بالحق قرآن كي يبينيين لما جاءه مركي او قرآن كو يميد فهم ايو في عمر نرين ايو كسو بيهن قالدو عرن كاسو مريجي نسكو دردرسان او حوكلا عدين allah subxaanahu wa tacaalaa wuxuu ku dhaartay qur-aanka kariimkaah wuxuuna u dhaartay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam inuu rasuul yahay inay sugan tahay oy xaq tahay oon shaki ku jirin qof allaahu aclamu bimuraadihi bihi allah subxaanahu wa tacaalaa isagaa u ogaal badan macnaha uu ula jeedo xarafkaas والقرآن قرآن كي أنكو دارتو إلهي القرآن كالمجيد ذي الشرف أي شرفته صاحبك جواب القسم كي محذوفة وعاوفة عن إلا سوق الدلول ليراد وحا إلهي أدارتي وإنو إثباتيو سوق الرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقد أرسلنا محمد ويه nabi maxamed annagaa soo dirnay oo waa rasuul bal cajibuu waxay la yaabeenuu ilaa yidhi an jaahum inuu u yimid mundirun mid u diga midkaas u digayo minhum ayaga ka mid ah taasay qaado waayeenoo la yaabeen say ku dhici kartaa qof banu aadana oo annagoo kalaa in rasuul laga dhigoo lasoo diro oo uu noo digayuu leeyahay markaad dhimataana laydin soo bixinaa markaasaa laydin xisaabinaa laydin abaal marinaa fa qaala alkaafiruuna gaaladu waxay yidhahdeen haada ay haada alindaaru digiddan oo nabigu noo digayo shay-un waa shay shaygo cajiibun la yaab leh waa shay la yaab badan wuxuuna leeyahay markaad dhimataan oo jirkiinu carrada ku baaboo kadibaa laydin soo noolaynaa jirkiinnii iyo naftiinniiba waa la keena waa layn abaal marina gaala waxay yidhahdeen aydaa mitnaa ma marka aan dhimanno wa kunnaa aan ahano turaaban carro jawaabkii idaada maxduufa idaaduna jawaabkaasay ku tacalluqee nurja-u manala soo celinaa weye aydaa mitnaa ma markaan dhimanno wa kunnaa aan ahano turaaban carro miyaa nurjacu daalika soo celintaasu rajcun waa soo celin soo celintoo baciidun fog fog loolama jeedo mar dambay dhici doontaa taas rumaynay noqon lahayd waaba rumeeyeen markaas ee waxay tahay waa baciid can ilwuquuc arrintaas inay dhacdo iska daayo xataa ma ku siganaydo inay dhacdo waa wax ka fog dhicitaanka oo caqligu uusan aqbalayn arrintaas inay dhacdo saas ay ula jeedaan ilaahi weyna wuxuu sheegaa inay u fuudahay addoon dhintay ciiddu cunto inuu soo celiyo ilaah wuxuu yidhi qaad calimnaa waan ogaanay maakii tanqusul ardu arladu ay nuqsaaminaydo minhum xaggooda ay ku nuqs ka nuqsaaminaydo ay min luxuumihim wa cidaamihim wa ashcaarihim jirkooda arlada waxa ay cunaydo hilibka lafaha timihii أدول بميش وجران نقالناه إلهي سبحانه وتعالى قد علمنا وانو قانا ما تنقص الأرض دولك وحا أي كنقصامين إذا من ضدك حقه ذا أي من لحومهم وعظامهم وأشعارهم وعندنا أبتيننا وحا أهدو إلهي كتاب كتاب كتاب كتابك حفيظ حفظنية لتفاصيل الأشياء كعدتهم وأسمائهم kitaab wax walba qorayaan agteenna ku sugan waa laxu maxfuudka oo dadka tiradoodii uu qoraa qof walba magaciisiiuu sheegaa halkaasa kitaabkaasa wax walbaa ku qoran yihiin bal kadabuu waxay beeniyeenuu ilaah yidhi bilxaqi qur'aankii xaqii ayay beeniyeen oo qur'aanka ah lamaa jaa-ahum markuu u yimid fahum ayagu fii camrin arrinayay ku sugan yihiin arrintood mariijin ay mukhtalidin isku dardarsan waa ka qasan tahay mar waxay leeyihiin qur-aanku waa sixir nabiguna waa saaxir mar waxay leeyihiin nabigu waa kaahin waxa uu akrinayaana waa kahano iyo kitaab gaablownimo mar waxay leeyihiin nabigu waa shaacir waxa uu akrinayaana waa shicir iyo gabay meel uma saarnin shaydaan waxyigiisa iskaga hadlayaan sida lagu yaqaano baadilka tanaaqud ay ku sugan yihiin arrin iswada burinayda oo tusayda qofku inuu iska hadlayo waxba meel u saarnay qof allahu aclamu bimuraadii bih waalqur'aani qur'aankii aan ku dhaartu ilaa yidhi qur'aankii almajiidi oo sharafta lahaa laqad arsalnaa muxamedan muxamed annagaa soo dirnay bal cajibuu gaaladu waxay la yaabeen anjaam inuu u yimid mundirun mid uddiga midkaasuu digayo minhum ayaga ka mid ah faqaala alkaafiruuna gaaladu waxay yidhaahdeen haadaa ey haada alindaaru digiddaana loo digaa shay-un waa shay shaygaasoo cajiibun la yaab leh aydaa mitnaama markaan dhimanno wa kunnaan aan ahaano wa kunnaa aan ahaano turaaban caro nurja-u soo celinaa daalika soo celintaasu rajcun waa soo celintaasoo baciidun fog oo canil wuquuci ka fog wa canilimkaani suurtagalnimada xataa ka fog qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi qaad calimnaa waan ogaanay maakii tanqusul ardu arladu ay nuqsaaminaydo minhum ay min luxuumihim wa cidaamihim wa ashcaarihim hilibkooda iyo lafahooda iyo timahoodii cad walba ee dhulku cunay ayaan ognuhu ilaah yidhi wa cindanaa agtaynana waxaa ahday kitaabun kitaabkoo xafiidun xifdinaya ay litafaasiili alashyaa ashyaada fi si faahfaahsan u xifdinaa ka ciddatihim wa asmaa'ihim wa acmaalihim sida dadka tiradoodii iyo mid walba magiciisii iyo camalkiisii bal kadabuu waxay beeniyeen uu ilaah yidhi bilxaqi xaqi oo qur-aanka ahaa lamaa jaahu markuu u yimid ba horay ka beeniyeenoo ma ku tadabburinoo macnihiisa inay fahmaan iskuma dayin fahum ayagu fii amrin arrinay ku sugan yihiin arrinkoo mariijin isku dardarsan afalam yanduruu miyaysan fiirinu ilaah yidhi ilaa samaa'i samada fowqahum korkooda xaalay ku sugan tahay samadaas korkooda taagan allahaas abuuray ee taagay ma qof dhintuu soo noolaa soo noolay weynaa كيف سيدي بان بنينها ادسني او زينها ان اقرحني والحال سي اقرحني ما لها سمد او يسن اسغنان من فروج دلدل الله والارض بلك ميي سنفيرين كهوسي سيدي بلارن يهي مددناها ارلدا وا تاغنو وا غوغلني والقينا وحن ردنو الى يرفيا ارلدا كركيدا رواسيه بورا قد قطمه lianlaa tabiida bikum si aysan idinla dheeldheelinoo idinla dhaqdhaqaaqin wa ambatnaa waa soo dhalinuu ilaa yidhi fiiha arlada dhexdeeda min kulli sawjin nuuc dhammaantiis nuucaasoo bahiijin dhalaalaya ey facalnaa daalika arrinkaas waxaan u samaynay tabsiratan tusi daraaddeed iyo wa dikraa waanin daraaddeed likulli cabdin addoon dhammaantiisa wax la tusaaho la waaninaa addoonkaasoo muniibin ilaahay daacadiisa u laabta wanasalnaa waa soo dejinnuu ilaah yidhi min asamaa'i kor maa-an biyaan ka soo dejinnay biyahaasoo mubaarakan la barakeeyey fa ambatnaa waa soo dhalinay bihi biyihii sababtood jannaatin beerageeda leh iyo waxaba alxasiidi waxaba zarci balka midhihiisiina waa soo dhalinnay balkaasoo alxasiidi ee la shafoo la gooyo wa nakla geed timireedyaalna waa soo dhalinay baasiqaatin xaale ay yihiin kuwa dhaadheer lahaa dalcun miro xaalay u sugnaadeen midhahaasu nadiidun iskarankorsan risqan liajli risqin risaaqi daraaddeedaan u soo bixinnay lilcibaadi addoommada la risaaqaa waaxyaynaa waa noolaynuu ilaa yidhi bihi bisababi ilmaa biyaha sababtood waxaan noolaynay baldatan magaalo magaaladoo mayta dhimatay kadaalika noolayntaasoo kale alkhuruuju soo bixidda idinku aad quburaha ka soo baxaydaana saasay ahaatay allah wey subxaanahu wa tacaalaa addoommada wuxuu wax ku tusaa aayaad kowniyahoo aada u waaweyn taas oo ay addoommadu ku gara karaan qudradiisa weynanka badan ilaahi weynaa wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala addoommada oo ku shakinaya in qof dhintay alla soo noolay karo cirka miyaysan fiirin cirka intaas leeg allaha abuurayo taagay ma qof dhintuu noolay weynaa ma waysan fiirin dhulka iyo sidaan u gogolnay dhulka allaha goglay ma qof dhintay ayuu soo noolay weynaa buuraha aan dul saarnay ma waysan arag buurahaas allaha abuurayee taagay ma qof soo noolay weynaa allah subhanahu wa ta'ala wa midka roobka keenee dhulka abaartaa ku shuba kadibna ka soo dhaliyo geedo allaha dhulkaas dhintay nooleeyey qof dhintay miyuu noolay weynaa waa maya qaala ta'ala ila wuxuu afalam yanduruu miyaysan fiirin ilaa samaa'i samada hadday fiiri lahaayeen وعي فيري لهايين نظرة تدبر وتفكر فيرو وعه إلي معنى كفهما أود على علمك الله كامل كهي أغالا هايين وانا قوقا إلهايين الله قف من تينو صنع عليك رو أفلم يندروا مييسن فيرين إلى السماء السماء فوقهم كركو ذا حال أي أهاتي أي مرول بأرك الكرام كيف سيديبا بنينها أود بسمائي وزيناها أن أقرحنا بالمصابيح فيروسيال أقرحنا مصابيح واحد دقاها والحال أيان قرحنا ما لها صمد أي صنوصنا من فروج دلدلاء هل ملي كدل لحسنتي أما يكدل شيء أولي هاي صمد أسكم أنك كن إسكتاقنيت ماشي أنا يضيع تيرو قبعهم تيمي جرتو meel inta qofku fiiriyo uu yidhaha meeshaan ceebaa ku jirta iyo kala dheer kala dhirir ma jirto meel yaray ka tarartay ma jirto allaha samada intaas leeg abuurayo taagee ilaaliya ma qof dhintuu soo noolay weynaa wal arda waxaa lagu cadfaa ila samaa'i maxalkeeda waa nasbisanta wal arda dhulka ma waysan fiirin madadnahaa قد مددناها حال عمولك تاقني وعمولك قبلني وعلقينا وانا رهدنو إليه أما مددنا مستنفا كرني مددناها أرلاذا واد تاقني معناها واد قبلنا وافد إني وعلقينا وحنا رهدني فيها أرلاذا كوركي إذا رواسية بورا قد قطموا ووين لألا تميد بأهلها وتضرب si aysan ula dhaqdhaqaaqin dadka dul saaran ilaa ilaahay markuu asagu amro inay dhaqaaqdo un ma ahanin markaas waa dhaqaaqin waana la baabi'in wa ambatnaa waa soo dhalin nuux ilaa yidhi fiiha arlada dhexdeeda min kulli zawjin nuux dhammaantiis xaggiis nuucaasoo bahiijin dhalaala geedo iyo midho iyo qudaar iyo ubax kala duwanaan ka soo dhalinay allaha subxaanahu wa tacaala buurahaas abuuray maa qof dhintay noola weynaa allaha subxaanahu wa tacaala geedaha soo saaray qof dhintay miyuu noolay weynaa dhulka haddaad qodo ma ku arki kartid geedaha midhahoodii roobuu ku shuba meel walba geed yaraa ka soo bixin oo qurux badan sidaasaa dadka jirkoodii iyo dhacaankoodii iyo lafoodii dhulka ugu jiraa roob ayaa lagu shubayaa marku alla doono dadku inay soo baxaan markaasaa jirku soo dhalanaa kadibna naftiiyo inta buunka la afuufo ay naf walba inta oroday qofkii dalaq leedah qofkiioo soo dhasho meesha ku jira markaasaa qof walbaaba soo dhaqaaqaya tabsiratan waxaa laga iclaalinayaa ficil maxduufa facalnaa daalika arrinkaas waa samaynay tabsiratan tusi daraaddeed iyo wadikra waanin iyo u caqli celin daraaddeed likulli cabdin addoon dhammaantiis la waaninayo wax la tusaa addoonkoo muniibin u laabta ilaa daacati rabbi macnaha maxaa loo leeyahay addoonka rabbi u laabtaa wax la tusaa ilaa qur-aankan waxaa loogu talagalaya aayaadka kowniga addoommada dhammaan in wax lagu tuso waxaa loo leeyahay addoonka rabbi u laabtaa wax lagu tusaa cidda ka faa'iidaysanayda aayaadka kowniga iyo kuwa qur-aanka ee sharcigaa waa qofkaas addoonkaaho alla u laabana midka kale ka an lam yasmacaha inuusan maqal ay ula mid tahay dalaalkii uu ku sugnaa intuusan aayaadka kownigaa arag kuwa qur-aaniga uusan maqal markuu arkay oo maqlayna kadib sidii ugu sugnaana ka an lam yasmachaa ونزلنا وسودة جنو إلى يرمنا صماء كرما أنبيان كسودة جنو روبا كامي بيه اسو مباركا لبركيي او قير فربادان او كجرا ونافع بيه حرير دو عركة كسودة وعيالها نعفق بادان يدولة بادان او كجرتان وكمديه بيه اسو مباركا لبركيي او قير كودة او بدان يهي faambatnaa waa soo dhalinuu ilaa yidhi bihi bisababi ilmaa biyihii aan samada ka keennay sababtood jannaatin beero gedale iyo aseendooyin aan soo dhalinnay iyo waxaba alxasiidi waxaba zarci lxasiidi balka la shafo midhihiisa waxaan soo dhalinnay geedo waaweyn oo mar walba iyagu meesha ku yaallo hadba markii la waraabiyaba midho cusub dhaliya aan midhihii geedihii soo saarnay waxaan kaloo soo dhalinay balka la gurto ee mar sanadki inta baxa marka midhaha laga gurto geedkana la gooyo kaasna waa soo dhalinay xaba alxasiid macnaha xaba zarci alxasiid wey balka oo la shafoo la gooyo balkaas mirihiisana waa soo dhalinay wa naqla geed timireed yaalan soo dhalinuu ilaahay yidhi baasiqaatin xaala ay yihiin kuwa dhaadheer lahaa xaalu u sugnaaday geedaha dalcun miro dalciga ubaxa waa la yidhaha midhahana waa la yidhaha halkan midhihiiya loola jeedaa midhahaasoo nadiidun ay mutaraakibun iskorsan midho oo aada isku dul rasaysan oo fara badan nadiidka waxaa bannaan mubaalaqa in laga dhigo isim faacilo mubaalaqa loo dhisay iyo in laga dhigo faciil bimacnaa mafcuula ay manduud mid laysi saaray midho laysi saaray wey labadaba ku bannaan midhaha balcigaasoo nadiidun ay mutanaakibun isi saarsaaro iskarankorsan ama nadiidun la ysi saaro laysku dul raseeyey risqan liajli risqin risqan mafcuulu min ajlihiyaa ku bannaan waa soo dhalinay beerahaas iyo geedahaas risqan risaaqi daraaddeed lilcibaadi addoommada la risaaqa waxaa kaloo ku bannaan xaala in laga dhigo رزقا مرزوقا به مثل يسكو الرساق وحال ويهي ضلح قاسو أيان صوب بحني رزق قاسو للعباد دومد أسوك ناضي وحيينا وانا ولينو إلهي ربيه بسبب الماء بيه أنكر كيني نسبب تود بلدة المقالة كنا ولينا المقالة وميتا لماتي مقالة أبار هيدو قل الشيء أيان ربي انتكون شبه الدوغ يقروح اسكو بدل إله in badana qur-aanka ilaahay masaladaas ku celiyaa oo ku soo celiyaa addoommada sida loo soo noolaynaa in lagu tusaaleeyo dhulka abaaroobay inta rub rabbi roobka ku shubo dhulkii geeda ka soo wada baxayaan saasoo kale weeye dadka dhintay qaabka loo soo bixina roobaa lagu shubayaa dhulkii sida roobkaas ugu shubmayo jirkii sida geedahaas u soo dhashee lagu soo dhalana مركاسا انت بونك لا فوفو ايا نفوال با انت دو شي غريدا قفكيدي قفكي دي قفكي واكن تاغن ارديب كذلك مثل ذلك الإحياء نالاين تاس مغالا دا ايا بولك بنت مغالا وحلولة جدا بول أبارا حلولة جدا اي قرية ميلك بسلم لا هدل ايو بي بلدة ميتن بول ابارها حلولة جدا كذلك اي مثل ذلك الإحياء noolayntaas dhulkii abaartaa aan noolaynoo kale ayuu alkhuruuju soo bixiddu ahaaday wey qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi afalam yanduruu miyaysan fiirin kuwa bachiga inkiraya ilaa samaa'i cirka miyaysan fiirin fowqahum korkooda xaal ay ku sugnaatay samadu kayfa sidee banaynaha aan u dhisnay oo wasayannaaha aan u qurxinnay أي بالمصابيح حدقوا أنه قرحنا والحال ما أنه قرحنا المال لها صمد وصنوصنا من فروج دلدل الله رأي كدل دل عضيك الفلفليرنتي والأرض ملكا ميسان فيرك مددنا أرلدا واتاقنا وافدنا وقبلنا والقينا وحنا كردنا فيها أرلدا كوركي ذا رواسية بورا قد قطمه lianlaa tamiida biahlihaa watadariba si aysan dadka dul degan ula dhaqdhaqaaqin wa ambatnaa waa soo dhalinuu ilaa yidhi fiiha arlada dhexdeeda min kulli sawjin nuuc dhammaantiis nuucaasoo bahiijin dhalaala geed kastoo dhalaalayo qurux badan tabsiratan ey facalnaa daalika arrinkaas waxaan u samaynay tabsiratan tusi daraaddeed iyo wadikra waanin daraaddeed likulli cabdin addoon dhammaantiisa wax la tusaho la waaninaa addoonkaasoo muniibin u laabta ilaa daacati rabbi wanazalnaa waa soo dejinnuu ilaa yidhi min asamaa'i kor maaan biyaan ka soo dejinnay biyahaasoo mubaarakan la barakeeyo qayrkoodu badan yahay fa ambatnaa waa soo dhalinay bihi bisababi ilmaa biyaha sababtood waxaan ugu soo dhalinay jannaatin beerageeda leh beerahaas geedahale ayaan soo dhalinnay iyo waxaba alxasiidi waxaba zarci balki midhihiisiina waa soo dhalinnay balka alxasiidi la shafoo la gooyey wa naqla geetimireedyaalna waa soo bixinay baasiqaatin xaalo ay yihiin geetimireedyaalku kuwa dhadheer lahaa xaal ay u sugnaadeen geetimireedyaalkaas dalcun miro mirahaasoo nadiidun iskaraankorsan oo isdul saaran oo isku dul raasaysan risqan liajli risqin risaaqi daraaddeedaan u soo bixinay midhaha lilcibaadi addoommada la risaaqa ma risqan marsuuqan xaal uu yahay dalcigaas mid la ysku risaaqa lilcibaadi addoommadana lagu risaaqa waaxyaynaa waxaan ku noolayna bihi biyihii aan samada ka keernay sababtood beldatan magaalo macnaha dhula loola jeedaa baldadow maytan dhimatay oo meyd ah كذلك مثل ذلك الحياء نولين تبول كاسان نولين مي اوكلو الكروجو صبحي دو هذا كذبت واد بيردو إلهي قبلهم قبل هؤلاء المشركين كوان قال ذا ارتد قوم نوح نبي نوح قوم كيسي وحي بيني نوحا نبي نوح بيني وأصحاب الرسي ألكي أن لما كابين الله بسين dadkii u saaxiibka ay ceelkaas deganaana waxay beeniyeen nebiyahum nabigii loo diray wa thamuudu reer thamuudna saalixan nabi saalix ayay beeniyeen wa caadun reer caadna huudan nebi huud ayay beeniyeen wa fircawnu fircawna muusaa nabiyullaahi muusuu beeniyey wa ikhwaanu luudi nabi luud qoladii loo dirayna luuda nabi luud ay beeniyeen وأصحاب الأيكة كاين تكوي أصاحبك كهر الشعيبا نبي الشعيبا بينيين وقوم طبع من بقر كايو طبع لبيجري قوم كيسين النبي هم أي بينيين كل ضمان كذب الرسول الرسول أيو بينيين فحق وحا كواجبي وعيدي قودي شيء أنه قودي أكو ضلعي أفعينا ميان كذلنا الى إلهي بالخلق أبورستي ألا ولي إيه الرئيين بارز كما دايه هم مشركين تبعثق إنكرسا في لبس شكا يكون سوغيه شكا قاسوا من خلق أبورس حقيقا هذا خلق جديد حصوب إلهي وإنا سبحانه وتعالى مركو آيات كي سواوين كونيغا نوتو ساليه كقبال وحقوقو ديني كوا بعثق إنكري كوا آيات كي إلهي إنكري كوا النبي محمد بنيه صلى الله عليه وسلم wuxuuna ugu goodinayaa dariiqa ay mareen in looga horreeyey u sheegi waxaa uga horreeyey qoomu nuux asxaabu rasi iyo reer hamuud reer caadi iyo fircoon iyo ikhwaan ikhwaanuluud asxaabul ayka iyo qoomu tubaca uga horreeyey dhammaan waa ku cirib go-een ayaguna haddaysan ka leexan dariiqaas waa ku cirib go-ayaan maxaa yeelay waxay beeniyeen afdalu rusul waxay beeniyeen afdalu lkutub وكو بابا ايان مركا طريق اي مرين وا طريق لو هلاك سمي كو لميد كاهايه الى هي توصاله او سو قات الى وحي سبحان كذبت والبيني قبلهم قبل هؤلاء المشركين كو المشركين تا ابعثا انكرا النبي يا كتابك بينيي هرتوت قوم نوح وحي بينيدي نوح النبي نوح بينيدي واصحاب الرسي أصحاب الرس الرس قوائل كان أفكا لغد السين أن لما كابين أن لفرارين أفكا أن لغد السين نبي الله صوت ديري أيضا لسوق الله في إلهي بأي يقان وحا قرآن كوحد إني رسول كله صوت ديري بيري تاسا قرآن كوحدي كل كدب الرسول انتاس قرآن كوحدي إلى وقوه وأصحاب الرسل وأصحاب الرسل eelkii aan la makaabinoo la dhisinna dadkii deganaa waa beeniyeen nebiyahum nebigoodii dheh wa hamuudu reer hamuudna saalixa nabi saalixay beeniyeen wa caadun reer caadna huuda nebi huuday beeniyeen wa fircawnu fircawna muusa nabiyullaahi muusuu beeniyey wa ikhwaanu luudi nabi luud qoomkiisiyaa loola jeedaa ikhwaanu luud ummatuu a loola jeeda ummaddii loo diray ee reer saduum ee magaalada saduum la yiraahdo deganaayeen ee kala la jaray wa ikhwaanu luudi nabi luud ki loo diraynaa waxay beeniyeen luudan nabi luud ay beeniyeen wa asxaabul ayka wa qowmu shucayb wa asxaabul aykati kainti geedaha isku duubana waa weyn ee aan la dhex mari karin ee la yidhahda aykada kainti kuwii u saahibka waa qowmu shucayb شعيبا نبي شعيب بينيين وقوم تبع تبعنا سورة الدخان كسو مرني وحوها من بقر أه markii dambena xaqa wuu rumeeyey isagu wa qowmu tubacin ninkii tubac la dhihi jiray qoomkiisiina nebiyahum nebigoodiiyay beeniyeen kullun dhammaan kadaba waa beeniyey inta lasoo sheegay dhammaan arrusula rusushii oo dhan uu beeniyey qolo walba hal rasuula u tegey قفكي هل رسول بيني يوحو لميدي الرسول شودان سوى بيني هاي لي الرسول شودان الله صوى ضدري رسول شودان أصل واحد على رسول ضدري الله كان يسال حابد قفكي مركا هل رسول بيني يقمان وابيني سأسترتي بعيضا قلوة البغال رسول اتقي إلى وحو لي كل ضمان كذب وابيني الرسول الرسول شودان fa xaqa marka waxaa ku waajibay waciidii goodigayga cadaabka aan ugu goodiya ku wada dhacay idinkana kuwa nebi moxamed beeniya salawaatullaahi wasalaamu calayh haddaadnaan ka laaban waxaad sugtaan waa wixii raggii idinkoo kala ahaa ku dhacay wey dadkii idinkoo kala ahaa wixii ku dhacay wey waxaad sudaan sugtaan haddana masalo kale oo qur-aanku ku celceliyo tusaale looga dhigo dad dhinta ilaah inuu soo noolay karo ilahay waa la naxariis badan hal mar inta sheegoo yidhaahdo war dadka dhintay waa soo noolay karaa rumeeya qofkii diina inuu cadaabo waa awooda laakiin ilaahay dadka wuxuu la rabaa khayrka wuxuu la rabaa iimaanka wuxuu la rabaa jannada wuxuu la rabaa cadaab inay ka badbaadaan tusaalayaal kala duwana mar walba lagu soo celina ilaahi weynaa wuxuu tusaale uga dhigaa idinka markii hore idinkoon jirin wax jir ayaa idinka dhigay allah marka bal idinku dib maskaxda uga shaqaysiiya shaygan wax jira isagoon ahayn in la abuuro meel cidlaan laga bilaabo iyo markuu baaboo dib in loo waxa weeyaan dayac tiro yaa fudud qof walba oo banu aadamba oo caqli yar leh wuxuu qiraa waxaa fudud shay baaba-ay dib in loo dayac tiro sababtoo a ah tusaalayaal mara badanna waa ku celin mobilkaas ama jawaalka aada sidato ama raadiya ama shay kasta hadduu hallaabo haddee dadaad ula orday dad meelahan joogaad u geyni waa kuu dayactiraa sidaad aad ugu shaqaysay laakiin haddaanta u tagto tiraahdo fiiri hadda meeshaan adoo taagan mobil ii samee waa kugu qoslaha waa ku le xoogaa maskaxda ma lagaa hayo macnaha xataa asagu ma tasawuri karo waxaa sooma jeedid marka shay ba jajabay oo hallaabay in dib loo dayac tiraa way ka fududahay haddii loo fiiriyo qudrada addoommada qudrada addoommada marka loo fiiriyo way ka fududahay shay bilow addoommadan gaalada oo bacfiga inkirana waxay qira yihiin ay ku celcelinayaan annaga allahana abuuray abuuristayada oo taas diidi maya yaa nin abuuray allah allihii idin abuuray markay naftu idinku dhacdo idinku soo celinaa ma awoodo ay leeyiin fiiri marka hadalkaas marka hadal caqli ku dhisana maan hadal cilmi ku dhisana maa qof kasta taasuu fahmi kara mogta marka horeba hadday inkiri lahaayeen oo ay dhihi lahaayeen mabana abuurin waxay dhihi laha waxaan waa wax maskaxdoodu foorarto oon waxba fahamsanayn laakiin yaa ku abuuray allah markaad dhimato naftuu ku soo gelinaa suurtagal ma ah ay leeyiin wax banu aadam fahmi kara xataa ma ah, waa wax aada u baciid qur-aanku masaladaas waa ku celceliye wa huwa aladii yabda lkhalqa uma yuciiduhu ilaa wuxuu yidhi ilaahay abuurist makhluuqa waa midkii bilaabay kadibna isagaa soo celinaya wa huwa ahwaanu calayh soo celintaana u fudud haddii loo fiiriyo macnaha wax lagu miisaamo addoommada siday wax u fahmeen ilahay wax ku culus male waa u soo celintuna waa u maxaa yeelay arrintiisuba waa kun inamaa amru idaa araada shay-an an yaquula lahu kun fa yakun laakiin banu aadamku wuxuu wax fahmi karaa bilow iyo soo celin soo celintaa fur marba haddaad qiran tihiin bilowgii soo celinta inaad inkirtaan waa cinaad iyo qaayadii ugu dambayda madaxadayn afacayina miyaan ka daalnuu ilaa yidhi bilkhalqi abuuristii abuuristii alla weli ee horreydi markii koowaad miyaan idin abuuri waaye waa maya bal iskabadaayo hum gaaladu fii labsin ay fii shakin shaki ay ku sugan yihiin shakigaasoo min khalqin abuuris xaggeed ka ahday abuurisoo jadiidin cusub qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walaqad khalaqnaa wallaahi laqad xaqiiqe khalaqnaa waan abuurnay al insaana insaanka wa naclamu walxaal ayaan abuurnay naclamu naxnu annagu naclamu aan ognahay maa kii tuwaswisu ay ku waswaasinaydo bihi maaga nafsu nafsadiisa wa naxnu annagu aqrabu kuwa u dhowaansha badana nuhu ilaa yidhi ilayhi insaanka min xabli lwariidi halbowlaha wariidka la yidhaahdo id waqtigan u dhowaansha badannaha yatalaqaa ay la kulmayaan almutalaqiyaani labadii malag oo la kulmaayeen canilyamiini wa cani ishimaali midigta iyo bidixda dhexdeeda xaal qaciidun qaacidaani laba fadhiyo ay yihiin labada malag maa yalfidu insaanku kuma hadlo min qowlin qowl ilaa ladayhi agtiisa xaal uu ku sugnaaday maahane raqiibun ay malakun malag malaggaasoo raqiibun ilaalinaya malaggaasoo catiidun xaadir ah wa jaa-ad waa timiduu ilaahi yidhi sakratulmowti mowdka sakaraadkiisii bilxaqi dhabnimo xaalay ku sugan tahay xaqiiqo tahay ذلك موت كيس ما كيوه يكون تابع هاجرتي تحيد من كل حط منه حق نيسا ونفق والله فوفي في الصور بونكي الله فوفي ذلك نفقك وقتك الله فوفي ذلك أي يوم نفق ما لنت الله فوفي يوم الوعيد يوم وعيد يوم الوعيد yowmu wuquuci lwaciidi goodiga iyo shaygii layskugu goodiyey maalintuu dhaca weeye wa jaa-ad waxaa timiduu ilaa yidhi kullu nafsi naf dhammaanteed naftaasoo macaha la jirhkeeda saa'iqun malag kaxaynaya uu ahaaday iyo wa shahiidun mid ku markhaati furaa yuqaalu lil insaani insaanka waxaa lagu leeyahay laqad kunta waxaad ahayd fii kaflatin mooganaan mid ku sugan min haadaa ay min haada alyowmi maalinkan aada uga sugneed fa kashafnaa waa ka faydnay canka xaggaaga qidaa'aka daboolkaagii fa basaruka araggaagu alyowma maanta xadiidun waa mid adayg badan ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga warramayaa awooddiisa uu awoodo insaanka iyo asagu inuu abuuray iyo inuu cilmi ku koobay ilaa uu ogyahay xataa quluubta qofka waxa ku soo dhacaya ilah wuxuu yidhi subxaana walaqad ans walaqad khalaqnaa wallahi laqad xaqiiqe khalaqnaa waan abuurnay al alinsaana insaanka wa naclamu walxaal aan abuurnay naclamu naxnu annagu naclamu aan ognahay maakii tuwaswisu ay ku waswaasinayda bihi maaga nafsu nafsadiisa insaanka anaga abuurnu ilaahay leey waxaana ognahay waxa quluubtiisa ku soo dhaca ilaahay waa la naxariis badan waxa qalbiga ku soo dhaca labay kale yihiin wax qofku ka shaqeeyooo go'aansaday wanaag inuu sameeyo xumaan inuu sameeyo iyo wax uusan qofkuba raalli inuusan ka aynaaba dhici kartaba waa wax qalbiga iskaga wareegayo xadiidu nafsiya leydha naftaa ku sheekayda waxyaalaha qalbiga ku soo dhacaya ee aan qofku isagu go-aansan ilaahay addoommadiisa uma qabto xadiidka muslimka nabigeenna suban sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi in allaha tajaawasa liummati maa xadaat bihi anfusuhaa maa lam tacmal ow tatakallam bih ilaahay weyna ummadayda waa u dhaafay wax allo waxa naftu ku sheekaydo waxyaalaha wasaawista qalbiga iskaga soo dhaca ilaahay waa u dhaafay haddaan qofku asagu ku shaqayn wixii ama uusan afka uga hadlin alfaad kala duwan oo xadiidku ku soo arooray waxaaba ka mid a lafdigan imaam waxa weyan imaam alxaafid ibnu kaiir uu yidhi in allaha tajaawasa liummati maa xadaat bihi anfusaha maa lam taqul aw tacmal saxaabada nabiga sala allahu alay waslm waxay ku yidhaahdeen rasuulka ilaahayo marmar ayaa qalbigayaga waxaa ku soo dhacaya wax irku inuu nagu soo duma ay nagala fuudo macnaha wax aanaan raalli ka ahayn shaydaana qalbiga iskaga tuuraya waxaas wax aan hadde inaan ku hadalno amase anagu aan ku shaqayno raalli ku nahay maaha waa waxaan aada uga naxaynaba nabigu wuxuu yidhi arrintaas ma dareenteen waa dareenay nabigu wuxuu yidhi daaka sariixu liimaan waaba iimaankiio cadba macnaha waxaa iimaankaa waa maxay waa kahashada qofku kahana waxa xuno shaydaanku wasaawista qalbiga ku wareejinay kahashada uu kahana waa sariixul iimaan waxaas marka dan lagama yeelo waa laga socdaa qalbigaaga waxa weeyaan adiga go-aankaad leedahay haddaad wax go-aansatood niyaysato wanaag hadduu yahayna waa lagugu marin xumaan hadduu yahayna waa lagugu marin laakiin waxaadan niyeysan go-aansan waswaas oo shaydaan iska wato beriyad ka tahay shaqana kuma lihid waqtigiyuusan kaa lun qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walaqad khalaqnaa wallaahi laqad xaqiiqe khalaqnaa waan abuurnay alinsaana insaanka waa abuurnay wa naclamu walxaalaan abuurnay naxnu annagu naclamu aan ognahay maa wixii tuwaswisu ay ku waswaasinaydo bihi maaga nafsu nafsadiisa wa naxnu annagaana aqrabu u dhowaansha badanu ilaah yidhi ilayhi insaanka min xablilwariidi xadliga iyo wariidku waa isku mid waa hal shay waxaa loola jeedaa waa cirqi oo ah huwa alwariid wariidkuna waa asaga waa xidid ama halbowle oo waxa weeyaan surka ku yaalla ama hunguriga agtiisa ku yaalla mufasiriinta gabalna ay ka cabiraan cirqaani bisafxatay lcunuq waxa weeyaan qoorta ama luqunta ama surka labadiisa dhinac halbowlo mara weeye halbowlahaasoo watiinka ku dhaca oo halbowlaha wadnaha dhiigga geeya kaas marka dambe la xiriirsada kaas weeyaan halbowlahaas waa uga dhownu ilaahay leeya insaan xaal loola jeeda waa uga dhownu qofka muslimkaa ilaahay kitaabkiisa markuu fasirayo uma banaana caqliyaad iyo waxa asaga rabitaankiisa inuu ku fasiro waana dunuubta ugu waaweyne ugu khatarsan qof inuu qur-aanka kariimka ah asaga ra'yigiisa iyo rabitaankiisa ku fasiro waana caynu dalaaq waxaan hadalkaas u leeyahay dadka gabal oo ayagu aan aaminsanayn allah carshiga inuu ka sarreeyo waana nasiib daree sababtoo ah masaladaas masale khilaafiya ma ahayn waqtigii saxaabada ilaahay inuu carshigiisa ka sarreeyo waqtigii taabiciyaalka masale khilaafiya ma ahayn waqtigii atbaacu taabiciin ma ahayn a'immadii afarta ahaa imaamu abu xaniifa iyo imaamu maalik imaamu shaafici iyo axmed iyo a'immadii kale waqtigoodii masale khilaafiya ma ahayn masale ijmaac ahoo qadciyahoo aan laysku khilaafinay aheed cinda ahli sunna waxaa khilaafana waxaa loo yiqiinay qoom baadiyoobay oo ahlu dalaal ah ee ku tirsi ma ahayn ahlu sunnaha masaladii sidaas aheed muta'akhiriinta dad badanay ka jiratay dad badan ayaana caqiidadii ka fasahaadeen oo allah inuu carshigiisa ka sarreeyo aan yaqiinsanayn markaasay markay aayaddan iyo aayaadka lamida marayaana waxay leeyihiin aayaddan aayaddan waxay laga fahmaa ilaahay halbowlahaas halbowlahaas oo biyobuufka agtiisa kaas inuu addoonka uga dhow yahay allah addoonka dhexdiisa kuma jiro qof muslima oo culummada ka mid ahu yidhi ma jiro laba firqo oo kafara ah oo waxa weeyaan oo la yidhaahdo ahlulxuluul walitixaad unbaa qaba oo ah allah addoonka ku dhex degay iyo alla iyo addoonka yaa isku mid noqday waa kufri bicayni ilaahay addoonka iyo makhluuq oo dhan waa ka deeqtoonya umana baahno bal fiiriya hal tafsiira tafaasiirta maraajicda muslimiinta ee ahlu sunnuhu leeyihiin ee ku fasiray allah addoonka dhexdiisa ku jira ma jiro bal ijmaacuu ku soo raray xaafid ibnu kaiir inaysan bannaanayn in la yidhaah inaysan aayadda macnaheedu ahayn oo aysan ahayn allah addoonka dhexdiisa ku jira ijmaac weeyu fiiriya bal xaafid xaafidku isagu wuxuu idhi naxnu waa malaa'igtaba naxnu annaga oo macnaha malaa'igkatii wey aqrabu waa mid u dhowaansha badan ilayhi insaanka min xablilweriid yacni alle wuxuu u jeedaa malaa'ikatow tacaala alla waa sarreeyaahe aqrab ayagaa u dhowaansha badan ilal insaani min xablilweriidi ilayhi insaanka uga dhow yihi waa qowl ibnu jariir laba macnuu ku fasir qowl waxa weeyaan waa cilmi oo waxa weeye naxnu annagu aqrabu mid u dhawaansha badanaan nahay ilayhi insaanka min xablilwariidiyaan uga dhownaho bilcilmiyaan ugu dhowna cilmiga alle halbowlahaas waa kaaga dhowya maxaa yeelay adiga haddeer jirkaaga wax yaraad u jeedaaba jirkaaga hilibkaaga hadda uma jeedid maqaarka yarka ka sokeeya kaa qarina laakiin ilaahay jirkaagao dhan waa u jeeda xibinu xibin iskagama aadi karto maqaarkuna hilibka iskagama aadi karo cilmiga ilaahay waa uga dhow yahay marka halbowlahaas waa kaaga dhow yahay maxaa yidhaha isaga xibnahaagoo dhan iyo qulubtaadoo dhan iyo baatinkaaga daahirkaaga isku mid u ah waa macne uu ku fasiray ibnu jariir ay ah, bilcilmi bima tuwaswisu bi nafsi uy waa weliba waa soo naqliyey maahan isaga qowlkiisa qowlka labaad waliba qowlkaas qowlka labaad uu ka dhigay qowlka kaluu sheegay wuxuu ahaa naxnu amlaku bihi wa aqrabu ilayhi fi lmaqdurati xagga awood ahaan halmowlahaas insaanka waa uga dhow insaanku wuxuu ku dhex jira qudrada alle iyo awoodda alle daqiiqaduu doonuu rogi kara halaagi kara dili kara baabi'i kara waxa ilaahay u waxa addoonka u dhow ee us uusan marna ka feke karin qudrada alle wey labadaas qowl misuu ka fosay alimaamu albaqawi qowlka cilmigaahu mara oo ah waxa weeye annaga u dhowaansho badan insaanka waxaan ugu dhownahay bilcilmi xaafidku macnahaas cilmigaa waa sheeg wuxuu yidhi waman ta'awala cala alcilm qofka ku fasiray cilmiga fa inamaa wax kale maan farra wuxuu ka cararay lianlaa yalsama si aysan u laasimin xuluulun alla addoonka dhex degay aw itixaadun alla iyo addoonkiiya isdhex galo isku mid noqday wahumaa manfiyaani bilijmaac labadaas macno oo alle iyo addoonkiiya isku mid ah. iyo alla addoonka dhex galay waa laba la diido ijmaacna weeye weligeed laba culmahu iskuma khilaafo saasuu leeya xaafid soo ma jeedi tacaala allah alla waa ka sarreeya addoon inuu dhex galo wa taqadasa alla waa ka nastahay waxaa la rabaa qur-aan markaad fasiraydo qur-aankan waa horaa loo fasir ibnu jariir dabare ibnu imaam lmufasiriin suuratu lacraaf markuu joogo aayadu tafasiraa markuu sheego nuquushii a'immadii ka horrey waxay ku fasireen uu macno kale yidhaa macnahan waa muuqdaa laakiin kuma fasiri karo maxaa yeelay ma hayo imaam iga horreeye ku fasira ka warrama waa ibnu jariir dabari qof iska shibhulcaamih eh. marka loo fiiriyo imaamu ibnu jariir culummada maanta joogta waa shibhulcaam ah, cawaamay shabaha waa dulaabulcilmi soo ma jeedin marka aimadaas la fiiriyo aimadii heerkaas jooga ku dhiira waaye inay macno cusub saaraan soo ma jeedin marka qof iska daalib duwaylib ah inuu ku dhiirado oo ina ilaaha addoonka ku dhex jira waa dalaal ilaahu ha nahoojin waa qof nasiib dara ku dhacdo qur-aanka horaa loo fasir macnihii lagu fasiray macno waafaqsan waa lagu fasiri karaa laakiin macno khilaafsan ma banaano maxaa yaele haddaad ku fasirto macnahay saxaabadu ku fasireen taabiciyaalku ku fasireen a'immadii salafku ku fasireen macno ka soo horjeeda macnaheedu wuxuu noqonaa markaas waxay noqonaysaa iyagu ma garan macnihii annagaa garanay noqon taasuna inay beenta qof kastoo muslim waa fahmi kara qur-aanka in layska ilaaliyo wey oo madhabkaaga un difaaciis iyo madhabkaaga shubho u raadi inta kaa qaalib noqoto aadan ilaahay ku been abuuran ilaah wuxuu yidhi subxaana cid waqtigaan u dhownahay cilmiyaan ugu dhownahay awoodaan ugu dhownahay malaa'igtiiya u dhow waa saddexdaas qowl cid waqtigaan u dhownahay yatalaqaa ay la kulmayaan insaanka almutalaqiyaane labadii malagoo la kulmaayeen oo acmaasha ka qoraayeen canilyamiini midigta xaggeeda wa canishimaali bidix xaggeeda xaal qaciidun qaacidaane laba fadhiyo ay yihiin canilyamiini waa qabar muqadam ah wa canishimaalina waa ku cadfantah qaciidunana mubtada muahar qaciiduna waa bimacnaa qaacidaani oo waxay tahay luqada carabiga faciil yastawi fiihi almufradu wاlmuhana wاljamc waa iskugu mid halka qof waxaa la leehay qaciid labada qof waxaa la leehay qaciid jamaca waxaa la leehay qaciid dahiir oo kale wey yastawi fiihi almufrad wاlmuhana wاljamc waa u siman yihi ilaa wuxuu yidhi subxaana cid waqtigaanu dhownahayo talaqaa ay la kulmayaan insaanka almutalaqiyaane labadii la kulmayeen canilyamiini wa canishimaali midigta iyo bidixda dhexdeeda xaal qaciidun qaacidaane laba fadhiyo ay yihiin labada malag maa yalfidu kuma dhawaaqo insaanku min qowlin qowl ilaa ladayhi agtiisa xaal uu ku sugnaaday un maahane raqiibun waa sifatun limawsuufin maxduufin raqiib iyo catiid caamadu waxay moodaan laba marag magacyadooda laba marag oo midna raqiib la yidhaha midna catiid la yidhaha caama u taqaan mogta oo leeyaha raqiib iyo catiida labada garab iga saara maye laba sifo weeye raqiib iyo catiida ah. malagga oo midigta joogo qoraya acmaasha saalixada iyo kan bidix kaa joogay acmaasha sayi-aadka qoraa labadooda mid walba raqiibna waa laydha catiidna waa laydha labadaas sifuu leey ah, mid walba raqiib macnaheedu waxa weeye waa xaafid mid camalkaaga ilaalina oo wax yar aysan ka faka karin raqiib waa saas waa xaafid waa mura wey waa mid la socda camalkaaga oo aan laxda kaba ka faka karin catiidna waa xaadir wey hal mar ku faaruqi maaha waa kula jooga mar meel aad uga gamba karta male waa ku ag jooga mar walba saas wey labada malag marka mid walbaaba waa raqiib catiid ah maa yalfidu kuma dhawaaqo qofku min qowlin qowl kuma dhawaaqo ilaa ladayhi agtiisa xaal uu ku sugnaaday un maahane malakun malag malaggaasoo raqiibun oo ilaalinaya axmaashiisa malaggaasoo catiidun xaadir ah wa jaa-ad waxaa timid uu ilaah yidhi sakratu mowti mowdka sakaraadkiisii bilxaqi xaqnimo xaal uu ku sugaya macnaha dhab arrin isagoo xaqiiqo ah ayay timid oo insaankii ay u timid sakratulmowtna waa shay aad u adag nabigeenna suban sala allahu calayhi wasalam markii nafta laga qaadayey subxaana allah inna lilmowti la sakaraad ilaahay baa nuqsaan iyo ceeb ka fog dhimashadu sakaraaday leedahay uu dhahay nabigu sala allahu calayh wasalam ilaa wuxuu yidhi subxaana wa jaa-ad way timid sakratulmowti mowdka sakaraadkiisii bilxaqi dhabnimo xaalay ku sugan tahay daalika mowdkaasu maa kii weeye kunta aad ahaan jirtay horay adduunka taxiidu inaad ka leexato minhu xaggiisa qofka adduunka intuu joogo wax kastoo sabab ah oo loo dhinto hadduu ka leexan karo waa ka tega meesha cabsiyu ka jirto waa ka leexana hadduu xanuunsado waxa weya qur-aan isku akrina idkaartu isku akrina dhaktaru la xariira mawdka wixii un looga leexa karo dhan waa laku dadaala waxaa la leeyahay mawdka maanta kuu yimid waa midkaad ku dadaalayda inaad ka leexato laakiin maanta way sayda meel looga leexdana ma leh ah. wa nufiqa waa la afuufu ilaa yidhi fi suuri buunka waa nafqadii baciga weyta tii lays soo bixinaayo weeye wa nufiqa waa la afuufay fi suuri buunkii daalika ee yowmu nafqi maalinta la afuufay yowmu lwaciidi yowmu wuquuci lwaciidi waa maalinkii goodigu dhacayay wixii layskugu goodiyey oo cadaabka ilaahay ah maalinku dhacayay wey maantaas wa jaa-ad waa timid u ilah yidhi kullu nafsin naf dhammaanteed ma ahaa naftaasoo ma aha la jirkeeda saa'iqun mala kaxayna uu ahaaday yasuuqu ila almaxshar meesha addoommada lagu shirinaa oo lagu xisaabina usoo kaxayna iyo wa shahiidun mid markhaati kaca ah. saaciqu waa malag kaxaynaya shahiidku waa maxe laba qowlaa ku jirta waa malag ku markhaati fura maya waaba naftiisa gacmihiisa iyo lugihiisa wey xala ku markhaati fura laqad kunta yaa lala khitaaba taadan laqad kunta saddex qowlaa ku jirta ibnu jariir saddexuu sheegay xaafidkuna saddexdiiu soo raray laqad kunta in la yidhaha gaalka lagula khidaaba insaana laga hadlaayey laakiin haddeer halkan waxaa loo khasisay khidaabka waa gaalka markaas macnuhu wuxuu noqon yuqaalu lilkaafiri gaalka waxaa lagu leeyahay laqad kunta waxaad ahayd fi dunyaa adduunyada fii gaflatin mooganaan mid ku sugan min haada min haada alyowm maalinkan qiyaamaha waad moogeen xaqiiqadiisu waa kaa qarsoone fakashafnaa waa faydnay canka xaggaaga qidaa'ka daboolkaagii daboolkii ku saarnaayo qalbiga kaa saarna waa lagaa qaada maanta xaqiiqaad u aragtaa fa basaruka araggaaga alyowma maanta xaalu ahaaday xadiidun waa mid adag xadiid waa bir waxaa loola jeedaa qawiyun waa mid xoog badan macnaha sida xaqiiqadah wax u arkaa naartii iyo waxa xisaab jira iyo hadduu alla addeecilaa jannadii kulli waa arkaya qawlka labaad laqad kunta insaana laga hadlaayey laqad khalaqna alinsaana insaankia laga hadlo yuqaalu lilinsaani waxaa lagu leeyahay laqad kunta waxaad ahayd insaanow fi dunya ama muumin ha ahaado ama gaal ha ahaado fii qaflatin mooganaan mid ku sugan min haadaa maalinkaanad mooganeed oo qofka muuminka miyaa moogan haa qof kasta marka xaqiiqada qiyaame la fiiriyo nuuc qaflaha uga jirta xaqiiqada ay dhabtahay leedahay hadday dadku ogaa lahaayeen booyina wakti uga dhamaala sida nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam law taclamuuna maa aclam la bakaytum kaiiran la daxigtum qaliilan wala bakaytum kaiiran daad ogaa lahaydeen waxaan ogahay wax badanaad booyi lahaydeen in yarad qusmi soo ma jeedid daaqiyadaad u soo bixi lahaydaan habeenkii guryaha ma seexateen marka xataa qofka muuminkaa waxa uu dareemaya arrintu waa ka khatarsanta culayskuna waa ka wenyahay inta uu u malaynayo marka insaanka qowlkaasuna doortay ibnu jariir dabari wakadalika xaafi ibnu kaiir insaanoo dhan alala hadla laqad kunta insaanoo waxaad aheed fii kaflatin mooganaan mid ku sugan min maalin kaanad mooganaan uga sugneed xaqiiqadiisa iyo dhabtiisa ma aadan garan fakashafnaa waa ka faydnay canka xaggaaga ridaaaka daboolkaagii fa basaruka araggaagu alyowma maanta xadiidun waa bir macnaha waa mid adayg badan macnaha saddexaad aayadda daahirkeeda ma waafaqsana oo waa in la yidhaha nabigaa laga hadlaaba sideedaba waxaa la leeyahay nabigow qaflaad uga sugnaydna waa qur-aanka intaan qur-aankan lagugu soo dejin qur-aan ma adan ogo maa kunta tadri malkitaabu walal iimaanu taasay la mid laakiin siyaaqa qaabka uu hadlaayey hadda qur-aanka laga soo hadli mayna qiyaama laga soo hadla ah, macnahaan waa macno saxn weeye laakiin macnaha aayadda siyaaqeedu saas uma socdo ah, wadaahiru min asiyaaqi khilaafu hada u yihi xaafidku siyaaqa ma waafaqsan ilaah wuxuu yidhi subxaana walaqad khalaqnaa wallaahi laqad xaqiiqe khalaqnaa waan abuurnay alinsaana insaanka wa naclamu walxaal ayaan abuurnay naclamu naxnu annagu naclamu aan ognahay maakii tuwaswisu ay ku waswaasinaydo bihi maaga nafsu nafsadiisa wa naxnu annaguna aqrabu kuwa dhowaansha badanaan nahay bilcilmi waalqutra ilayhi insaankanu dhownaho min xabli lwariidi halbowlaha wariidkaan uga dhownahay cid waqtigaan u dhownahay yatalaqa almutalaqiyaani labadii la kulmaayeen ay la kulmayaan can ilyamiini wa can ishimaali midigta iyo bidixda dhexdeeda xaal qaacid qaciidun ay qaacidaani laba fadhiyo ay yihiin maa yalfidu insaanku kuma hadlo min qowlin qowl ilaa ladayhi insaanka agtiisa xaal uu ku sugnaaday umaahane malakun malak malaggaasoo raqiibun ay xaafidun ilaalina camalkiisa malaggaasoo catiidun oo diyaar oo xaadir malagu wax kastoo insaanku ku hadlo miyuu qoraa mase wuxuu qoraa wixii abaalmarin ay ku jirto oo xasanaadka iyo sayi-aadka labada qowlba selafku waa yidhahdeen aimada gabale waxay yidhahdeen wuxuu qorayaa wax walba xataa warka iska caadiga ee waxaasaan saaka cunay waxaasaan xala cunay waa qora horta makaas ah, waa bax waa u qora walidaha saas daraaddeed fiiriya meesha aan joogno iyo meeshay joogi jireen awliyadii alle saalixiinta dadka siday ahaayeen aaday u kala fogta imaamu axmed ibnu xambal nafta markii laga qaadayey taaha uu dhahay markaasaa la yidhi daawuus wuxuu yidhi malagu waa qora ada oo iska daay adame ma dhih ilaa naftu ka bax ka war adame ma dhih ilaa naftu ka bax saasay ahaayeen dadkii saalixiinta aimada gabana waxay yidhahdeen wuxuu qorayaa waa wixii abaal marin ku xidhanta laakiin mar walba uu waxa aakhira lagu xisaabina waa wixii abaal marin ku xidhanta oo aimada yidhahdeen xataa waa la qoraa waxay maalinta khamiista marka la gaaro alla hurgufa waxaan abaalmarin ku xidhnay ah, iyo waxyaalahaas aan wax abaalmarina ku xirnay maa yalfidu insaanku kuma hadlo min qowlin qowl ilaa ladeyhi agtiisa xaalu ku sugnaaday un maahane malakun malagkaasoo raqiibun oo xifdinayo ilaalina camalka malagaasoo catiidun ay xaadirun oo jooga wa jaa-ad way timid sakratulmowti mowdka sakaraadkiisii bilxaqi dhabnimo xaalay ku sugan tahay daalika mowdkaasu maa kii weeye kuntaadahe taxiidu inaad ka leexato minhu xaggiisa oo asbaabtiisa aad ka fogaa jirtay wa nufiqa waa la afuufay fi suuri buunkiiyaa la afuufay waa nafqadii lagu soo bixinaya addoommada waa nafqatulbacfi daalika maalinta laafuufa ey yowmu nafki yowmulwaciidi yowmu wuquuci lwaciidi cadaabkii layskugu goodinaya waa maalinkuu dhaca wa jaa-ad way timid kullu nafsin naf dhammaanteed naftaasoo macaa la jirhkeeda saa'iqun malag kaxaynaa u ahaaday iyo wa shahiidun mid ku markhaati furaa yuqaalu waxaa lagu leeyahay lilinsaani laqad kunta waxaad ahayd fi dunyaa fii qaflatin mooganaan mid ku sugan oo moogba min haadaa ay min haada alyowmi maalinkan xaqiiqadiisa fa kashafnaa waa ka faydna canka xaggaaga qidaa'aka daboolkaagii fa basaruka araggaagu alyowma maanta xaal u aaday xadiidun bir wey waa mid adag allah subxaana wa tacala aclam sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina